بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرسيني تطبيع طبناد وحنك قاضي متى يكون ثلث المال أفضل للجد xoolihii oo saddex meelood loo qaybiyey meel ahaan goormay awowga u wanaagsan tahay waxaanu soo marnay kolay muqaasama u fiicantay iyo kol muqaasamo iyo thulusulbaal uu isku mid yahay maantana waxa weeyaan thulusulmaalkii ayaa u wanaagsan suuro keliyana waa yeeshaa suuradaas waxa weeyaan ikhwada la joogta awowga waa inay ka badan yihiin mihlaynkiisii labanlaabkiisa waa inay ka badan yihiin wa fii maa cada suwar thamaniya wixii ka soo hadha sansaanihii sideedda ahaa allatii taasoo dakarnaaha aynu soo sheegnay yakuunu wuxuu noqonayaa hulusulmaal hulusulmaalku khayran liljad awowga mid wanaagsan sideeddii suuro ee aynu soo dhaafnay marka laga yimaado thulusaal thulusulmaalku wuxuu noqonayaa mid awowga u wanaagsan tusaale ahaan falow taraka almeyd haddii ruux dhintay uu ka tago jaddan awowbuu ka tegey iyo wa halaasa ikhwa fa akhar saddex ruux oy meydka walaaliyiin iyo ka badan ama awow iyo shan hablood iyo ka badan ama awow iyo laba ah iyo laba ukhto iyo ka badan fayaakudu ljaddu awowgu wuxuu qaadanayaa hulusulmaal xooliyo saddex meelood loo qeybiyey meel ahaan ويقصب الباقي باقي جينا وحلو قيبين يا بين الإخوة ولاله يقول الله سينا يا للذكري مثل حظ الأنثيين لأننا محايا لو عديناه هدين السينا أووغا بالمقاسمة مقاسمة هدين وحكسينا في مثل هذه الحالات حالات كان إخوة أي كبدينهين لما لا تكي أووغا يتضرروا wuu dhibsanayaayoo dhib bay ku noqonaysaa liannahu maxaa yeelay yanqusu nasiibuhu nasiibkiisu wuxuu ka yaraanayaa can ithulus thulusulmaal ayuu ka yaraanayaa walaysa daalika arrinkaasuna maa fii maslaxati iljad awgoo wax dano ugu jirtaana ma jirto wuxuu leeyahy sheekhu jasaahu llahu khayra wuxuu tilmaamayaa awooga markuu thulusul maalku u wanaagsan yahay sideed suuro ayaynu soo marnay shan meela iyo saddex meela intaa marka laga yimaado suurada sagaal ee soo bixi kartaa waxa weeye sagaalaad ee soo bixi kartaa in ikhwada awooga la joogtaa ay labanlaaftiisa ka badan yihin ilaa sideeddaa hore ee shan iyo saddexda kale ahaa marna mihleenkiisa way ka yaraayeen marna mihleenkiisa ayay leekaayeen iminka mihleenkiisii way ka badan yihiin mar haddii ay labanlaabkiisii ay ka badan yihiin awooga waxa u wanaagsan inuu mar walba uu qaato un isagu thulusulmaal yakuunu hulusulmaal wuxuu ahaanaya khayran liljad mid awoogan wanaagsan tusaale ahaan ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegay awowgii iyo saddex ikhwo ah oo inama ah iyo ka badan buu ka tegey saddexdaa inan dee awowga labalaabkiisa way ka badan yihin laba inanunbaa labalaabkiisa ahaan lahaa marka labalaabkiiba way ka badan yihin mar hadday labalaabkii ka badan yihiin muqaasamo lama gelaayo wuxuu leeyahay uun xoolahan meesha yaalla saddex meelood u qaybiyoo meelun aniga isiiya labada kalena saddexdaa ah iyo wixii ka badan ayaa iska jajabsanaya tusaale kale ruux baa geeriyood wuxuu ka tegey awowgii iyo shan hablood iyo ka badan shanta hablood waxay u dhigmaan laba ah iyo ukhto ayay u dhigmanayaan marka laba ah iyo ukhto mitleenkii jadkada way ka badan yihin sidaas leeg wuxuu odhanaya un xoolahan saddex meelood u qaybiya meelun aniga siiye inta kalena idinku qaybsada awow iyo laba ah iyo laba ukhto iyo ka badan buu meydkana ka tegey macnaheeduna waxa weeyaa saddex akh unbuu ka tegay uun labada ogto akh bay u dhigmanayaan iyo labadan akh saddex markaa sidaasi si la-egun ayuunbuu xoolihii u qaybsanayaa uu huluskii u qaadanayaa fa yaakhud ljaddu awogu wuxuu qaadanayaa hulusulmaal buu qaadanaya dhammaan intan aynu soo marnay oo dhan wayuqsimu lbaaqi baaqigiina wax loo qaybinaya un bayna alikhwa lidakar mithla xadri unsayiin baa loogu qaybinayaa li'annanaa maxaa yeelay innaku low acdaynaahu haddii aynu siino awowga hu awowga haddaynu siino bilmuqaasama haddaynu muqaasamo wax ku siino oo aynu nidhaahno fulusulmaal ha qaadanina ikhwadan wax la qaybso gooni ha isu faquuqine dhex qaado waa carruurtaadiiye wax la qaybso aynu nidhaahno fii mithli haadihi alxaalaat yatadararu arrinka waa dhibsanayaa awowgu oo dhib bay ku noqonaysaa liannahu maxaa yeelay yanqusu nasiibuhu nasiibkiisu wuxuu ka yaraanayaa cani hulus huluskida wuu ka yaraanayaa oo markuu awowgii saddex akh la joogo dee hulusulmaal ma helaayo ee afan meelood bay u qaybsanayaan rubuculmaal buu helayaa rubuc buu helayaa walaysa daalika fii maslaxati iljad arrintaana wax dana oo ugu jirtaya maslaxada awooga ma jirto mulaaxada xukmu alikhwa waalakhawaat xukunka ay leeyihiin ikhwada iyo hablaha akhawaadka ee labadooduba xagga aabba ahi macaljaddi markay awowga la joogaan xukunkoodu cinda cadami wujuud alashiqaa ee aanay jooginna walaalo ay meydka ashiqa ay yihiin aw shaqiiqaad ama aanay joogin shaqيiqaadkii xukunkoodu ikhwada ah leabka ah mithlu xukm saabiq ayuunbu la mid yeelin dhammaan arrimaha aynu kasoo hadlayna wuxuu ahaa awow iyo ikhwa ashiqo wada joogta ikhwa ashiqii maanta haddii aanay joogin oy awowgii la joogaan ikhwo le-ab ahi rag iyo dumarku ila arkaba ha noqdaane xukunka ashiqada iyo awowga wada joogunba la mid tahay un waa intaa mulaaxadada alxaalatu athaaniya xaalaadka aynu soo marnay suwarka aynu soo marnay dhammaantood waa xaaladii koobaad xaaladda labaad waxa weeyaan markuu awowgiiyo ikhwada uu la joogo dad ehlufaraal ahay arrintana aada waxaa u fiican inaad u baraarugtaan oo u soo jeedsataan maxaa yeelay dhammaan imanka inta aynu soo marnay oo ahlulfar la joogin weeyaan yuxillo halmaala markii ahlufarrika wixiisa laga siiyo wixii soo hadha qaabkaa aynu u eegaynay iminka intaynu soo dhaafnay oo dhan markii shanta suuro iyo markii saddexda suuro iyo markii suurada iminka u dambaysay ayin baa loo eegayaa markii ahlulfararku wixiisa uu qaato masaa'illa waynu dhisi doonaa oo horen yaro xisaaba ayaynu soo yarqadinnay an yuujada maca aljaddi waalikhwa jadkiiyo ikhwada waa in la helo iyo walakhawaat duu sahmin ay waarisun aakhar qof kale oo waarisa oo mima lahu fardun muqadar ciddii faral muqadara wax ku dhexli jirtay ah fa yaakudu ljaddu awugu wuxuu qaadanayaa afdal alumuuri halaasa arrimahan saddexdaa ka ugu wanaagsan wuxuu leeyahay sheekhu caleyh raxmatullah xaaladda labaad waxa weeyaan an yuujada maca aljaddi waalikhwati waalakhawaat inamada iyo hablahan iyo awowganoo wada jooga waa inuu la joogaa duu sahmin qofara lu saaxiiba qori wax ku qaadanayaan ay waarisun aakhar ruux kale wax dhexlaya waa inuu la joogoon iyaga ahayn jadkii ikhwada aan ahayn wa miman lahu fardun muqadar oo ah ciddii falal muqadara lahayd oo jaan go-an lahayd mar haddii ikhwadii iyo awowgii uu la joogo qof ehelu faral ahi awowgu wuxuu qaadanayaa saddexdan arrimood ka u wanaagsan buu qaadanayaa imal muqaasama inuu muqaasamo la galo oo ikhwadii wax la qaybsado markii ahlu fararku waxoodii ay qaataan wixii soo hadhaa ikhwadii wuu inuu la qaybsado wa imaa thulusulbaaqi maya la qaybsan maayee wuxuu leeyahy waxaan soo hadhay saddex meelood inuu qaybiyo meel siiya baaqigana idinku qaata aw sudus jamiic almaal ama wuxuu leeyihin marka horeba ehlufararkaa horunay raaciya oo sudusulmaal baan anagu iska qaadanayaa oo ehlufararkaasaan ka mid noqonayaa wixii soo haranaya idinku iska qaata haddaba halkan awowgu afar suuro ayuunbuu yeelanayaa afartaa suuro midnaba awogu sudus kama yaraysanayo sudusulmaal marnaba ka yaraysan maayo dadkii ehlu faralka ahaa inay xoolihiiba dhammaystaan baa dhici karta ikhwadu way iska daadanayaane way iska tegayaan awoogana faral baa markaa la siinayaa taasi waa suuro koowa suurada labaad dadkii ehlu faralka ahaa markay wuxoodii qaateen wixii soo hadhay sudusul maal wuu ka yaryahy markaana ikhwadu way dhacayaan awowgiina ilin sudus buu lahaayo looga yarayn maayeen waa loo kamilayaa masaladii waa la cawlayaa suurada saddexaad markii ehlufaralku waxoodii ay qaateen waxa soo hadhay waa sudus buuro ah markaana ikhwadu way dhacayaan awowguna suduskaasuu qaadanayaan saddexdaas suura iminka aan sheegayba awowga suduskiisunbaa la siinayaa ikhwaduna waa dhacayaan ilaa iyo hal masale mooyaane ikhwadu haddii ay tahay ukhto ukhto keliya haddii ay tahay ikhwadan meesha joogaa oo inoogu iman doonta masalada la yidhaahdo masalada agdariya mooyaane inta kale ikhwada waa daadanayaan suurada afraad waxa weeye markii yidhi faralku waxoodii ay qaateen wixii soo hadhay wuxuu noqonayaa mid ka badan sudusul maal markaa mar haddii sudusul maal wixii soo hadhay uu yahay awowga waxaa la gudboon saddex arrimood inuu midun wax ku qaato saddexdaa weeyaan saddexdana uu sheekhu inoo qoray mar haddii xoolihii ay soo hadheen sudusulmaal wax ka badan ehlufarku markuu wuxoodii qaatay awowgu saddexdan arrimoodunbuu miduun qaadanayaa ama muqaasamuu la gelayaa ama thulusulbaaqi buu qaadanayaa ama markuu helo eelu ku raacayaayo sudusu maal buu iska qaadanayaa wayushtaradu waxaa la shardi yeelaa allaa yaqusa inaanu ka yaraan nasiibuhu nasiibkiisu awowga cani sudus sudus inaanu ka yaraan bixaalin min alaxwaal xaalad ka mida ah xaaladihii inoo soo horumaray xaalo kasta oo xaaladihii inoo soo horumaray ka mid ah hadday ahayd tii shanta suuro ahayd tii saddexda ahayd tii suurada keliya ahayd markuu hilufare la joogo marka aanu la joogin awogu marnaba sudus kama yaraysanayo wayushtaradu waxaa la shardi yeelaa anlaa yanqusa nasiibuhu can isudus waa inaanu ka yaraan bixaalin min alaxwaal falow lam yabqa haddii aanu soo hadhin bacda icdaai asxaabi alfuruud bacda icdaa markii la siiyey asxaabi alfuruudkii waxoodii markii la siiyey kadib haddaanu soo hadhin ila sudus sudus mooyaane wax kaleba haddaanu soo hadhin aw ambase baqiya waxaa soo hadhay aqal min asudus sudus wax ka yar baa soo hadhay fa fii haadihi alxaala xaaladan yufradu liljaddi sudus awowgii sudus ayaa la siinayaa waxaa soo hadhayba waa sudus ama waa wax sudus ka yar awoogii sudus baa la siinaya wa yuxrumu alikhwa ikhwadiina waa la qadinayaa oo xirmaan baa lagu ridayaa biitifaaqi ala'ima waalfuqahaa sida a'immadu madaahibta iyo fuqahaduba ay isku eh, isku waafaqeen amaa idaa kaanat ilmuqaasama muqaasamadu hadday tahay bacda akhdi asxaabi alfuruud furuudahum amaa idaa kaanat hadday tahay almuqaasama muqaasamada iyo inuu ikhwada wax la qaybsado haddii ay tahay bacda akhdi kadib markii ay qaateen asxaabulfuruudkii furuudahum afdaljad mid awowga u wanaagsan hadday tahay fa innahu yucdaa waxaa la siinayaa almuqaasama ay bilmuqaasama muqaasamadaasaa wax lagu siinaya helufarku markuu waxoodii qaateen ee iska tegeen xoolihii soo hadhay hadday u wanaagsanaato inuu awowgii ikhwadeed wax la qaybsado dee wuu la qaybsanayaa oo tusaale ahaan waxa weeya ruux baa geeriyoodayo wuxuu ka tegay hooyadii iyo jad iyo ah dee hooya thulus bay leedahay oo maanta awoogan kal akhi ahi ma riixaayo hooyo thuluskeedii markii qaadato maxaa soo hadhay laba meeloodba laba qori baa soo hadhay labadaa waxaa la leeyahay yaa jadka la jooga akh keliya akh mii misliinkii ka badanya mise ka yaryahy mise leegi mii misliinkii wuu ka yaryahy idan inuu muqaasamo sameeyaabaa u wanaagsanaan jirtay markaa muqaasamu la gelaya wa idaa kaana hulusu lbaaqi baaqiga soo horay huluskiisu haddii afdala uu u wanaagsan yahayna nucdihi waynu siinaynaa hulusulbaaqiga iyaahu isagaynu siinana oo waxaanu leenahay dee qaado haddii saynu ku wanaagsan tahay waayo wailaa ucdiya sudus haddii kale oo hulusul baaqigaana uu sudus kaga yaraysanayo suduskiisumaa la siinaya oo la faral siinaya hulusul baaqigaa la siinayaa haddii uu sudusul maal ay uga yaraynayso hulusul baaqigiina waa laga guuriya sudus baa la siinaya waa sidaasi uu sheekhu leeyay waidaa kaana hulusul baaqina afdala mid u wanaagsan nucduuhi iyaahu waynu siinanaa wailaa haddii aan u wanaagsanaynna ucdiya sudus suduskiisu baa la siinaya mahmaa baqiya min atariga wax kastaba tarikada ha ka soo hadhaani liannahu maxaa yeelay laa yansilu kama degaayo can fardihi lmuqadar faralkiisii loo jaangooyey kama hoos maraayo wahuwa sudus weeyaan bixaalin min alaxwaal xaalad xaaladaha ka mid a marnaba suduskaa loo jaangooyey kama degaayo kama hoos maraayo oo maxaa loogu jawaangooya baa la yidhi oo suduska maxaa loo yidhi marnaba kama yaraysan karo waxay leeyihin culammadu awoogu markuu la joogo awlaadulmeyd meydku ubadkii uu dhalay markuu awoogu la joogo dee marnaba suduska muu yaraysan jirin sudus baa la siin jiray jadiyo awlaadulmeyd wada jooga awoogu sudus buu qaadan jiray dee isagoo caruurtii meydka uu dhalay la jooga ayaa sudus la siiyey isagoo awooga la jooga qaar aanu meydki dhalin ayaabu ka awlaysay inaan loogaba yaray in looga badiyo mooyaane fa maca alikhwati awlaa markuu walaalaha la joogo ayuu dee ka mudan yihi in sudus weliba aan looga yaraynin ili markuu la joogay baanu nidhi sudus baa la siinaye mahmaa baqiya wax kastaabaha ka soo hadhaan inkastoy ka soo hadhaan min atarikadiba liannahu maxaa yeele laa yansilu kama hoos marayo can fardihi lmuqadar faralkiisu loo jaangooyey wahuwa suduse bixaali min alxawaal xaalad xaaladaha aynu soo sheegnay horaa ka mid a xaalad kastiyo marxalad kastoo awowga uu joogu soo maro suduskaa kama yaraysanin qaala fi raxbiya wuxuu ku yidhi naadimku fi raxbiya wa taarata yaakudu thulth albaaqi wataaratan kol awowgu yaakhudu wuxuu qaadanayaa thuluthul baaqi baaqigii soo hadhay ee hilufararka ka soo hadhay markii saddex meelood loo qaybo meelahaan buu qaadanayaa wataaratan kol yaakhudu wuxuu qaadanayaa awowgu thuluthul baaqi baaqigii soo hadhay thuluskiisii bacda kadibna soo hadhay dawil furuudi dadkii hilufararka markay waxoodii qaateen wixii soo hadhay iyo wal arsaaqi iyo dhadhamooyinkii wal arsaaq laba macnaynu saari doonaa kol waxaanu ka dhiganaa cadfu tafsiir oo bacda dawi lfuruud iyo wal arsaaq waa isku mid miduun bacda dawi lfuruud awoga wuxuu qaadanaya tulusulbaaqi kadib markay qaateen dadkii ehlu faralka waxoodii iyo wal asaaqii dadkii dhandhamooyinka iska qaadanayay markay dhandhamooyinka iyo faralkooda iska qaataan ayuu sulusulbaaqigii qaadanayaa wuxuu qaadanayaa awogu sulusulbaaqiga bacda dawil furuudi dadkii ehlu faralka waxoodii markay qaateen iyo wal arsaaqi dayniyo dardaaran dabadeed ina markii ay dhacdayna wixii soo hadhay wuu qaadanayaa hulusulbaaqigoodii iyo wal arsaaq arsaaqdu waxay kala noqonaysaa bay yidhaahdeen waa waxa meydka lagu leeyahay min dayn oo ah markaa dadkii elufaralkaa markay wuxoodii qaateen kadib dayn iyo dardaarankii meydka lagu lahaa markii la bixiyeyna kadib wixii soo hadha ayuu hulusulbaaqigoodii qaadanayaa haadaa kaasu qaadashada awowga uu qaatay hulusulbaaqi idaa maa kaanat ilmuqaasama waa markay tahay muqaasamadu tanqusuhu mid uga yaraynayso awowga can daaka hulusulbaaqiga mid uga yaraynayso weeye bilmusaaxama bisababi ilmusaaxama cidhiidhiga ay isku cidhiidhiyeen darteed haadaa kaasi qaadashadaa uu awowgu qaatay thulusul baaqiga idaa maa kaanat waa markii ay tahay almuqaasama inuu ikhwadii wax la qaybsadaa tanqusuhu mid uga yaraynaysa can daaka thulusul baaqiga mid uga yaraynaysa wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah n awooga markaa thulusul baaqiga la siiyo waxa weeyaan waa markuu markuu ikhwada uu yidhaahdo waxbaynu wada qaybsanaynaa wax wada qaybsigaasu waa markuu aada ugu yaraysanayo ee hulusul baaqigii uu ka yaraysanayo ayaa la leeyahay mar haddii muqaasamadu dhib kuu keenayso adigu hulusul baaqiga qaadoo iska tag dabeetana waxbaha nala muqaasamoone bilmusaaxama cidhiidhiga darteedoo ikhwadii baa fara badatay tusaale ahaan oo mayd baa dhinto wuxuu ka tegay hooyadii iyo awowgii iyo shan ah dee hooyada markii faralkeedii qaato baaqigii soo hadhay dee iyo shan ah ayaa la laysu eegayaa dee waxa leeyahy misleenkiisa way ka badan yihin marka waxa leeyahy muqaasamo idinla geli maayo aniga dhib bay ii keenaysaa marka waxaan iska qaadanayaa baaqigan hooyada ka soo hadhay saddex meelood marka loo qaybiya meel baan qaadanayaa labada meeloodoo soo hadhana idinku qaata awow nin weyn oo laga dhammaan maayo kolba dhinac buu kaga imanaya wa taaranta kolla yo-kudu wuxuu qaadanayaa sudsul maal xooliyo lix meelood loo qaybiya meel ahaan buu qaadanayaa awowgu walaysa ma ahaa awowgu canhu maalkaa naasilan mid ka hoos maraya bixaalin sinaba xaalad alla xaaladuu ka hoos marayaa ma jirto wataarata kol yaahudu sudusulmaal sudusulmaalku qaadanayaa walaysa mana aha canhu sudusulmaalka naasila mid ka hoos maraya bixaalin sinaba iyo xaaladnaba mid ka hoos maraya ma aha wahuwa awogu macal inaati markuu la joogo dhadig cinda alqasmi qayb agteed marka waxna la qaybsanayo mithlu akhin walaaloo kala weeye fii sahmi xagga qorigiisa iyo walxukmi xagga xukunkaba ilaa macal ummi markuu hooyo la jooga mooyaane falaa yaxjubuhaa ma xijaabaayo wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah wa huwa awowgu macal inaad markuu la joogo hablo cinda alqasmi waxna la qaybsanayo meel wax lagu qaybsanayo oo wax la dhexal joojinayo haddii ay joogaan awow iyo hablaay meydka walaalayiin awowgii mithlu akhin waa walaaloo kale hablaha wuxuu u yahay walaalkoodoo kaleed xaggeenuu uga yahay fii sahmihi xagga qorigiisa walaalka qorigiisiiyo oo kale uga yahay oo walaalku markuu la joogo hablaha wuxuu qaadan jiray dicfa maali lunsa awowguna waa sidaasi le markuu awowgii la joogo banaad akhawaat marka uu la joogo wuxuu qaadanayaa dicfu maali lunsa saasuu ka wadaa fii sahmihi waalxukmi xagga xukunkana awowga akhii ayuu isna ka yahay oo xukunkuna waxa weeye bimacnaa hablahan la joogaa awooga la joogaa waxay noqonayaan casabatu bilkayr ayay ku noqonayaan ilaan akhawaatku markay la joogaan walaaladood casabatu bilkayr bay noqon jireen soo maha akhawaadkan markay maanta awowgii la joogaana waa xaggay xukunkii casabatan bilkayr bay noqonaya awowgood ayay casabatan bilkhayr ku noqdeen ilaa maca al ummi markuu awowgu hooyo la jooga mooyaane markuu awowgu hooyo la jooga mooyaane falaa yaxjubuhaa hooye ma xijaabayo macnihii awowgu xukunkii walaalka ayuu qaadanayaa xagga qoriga iyo xagga xukunkaba marka uu la joogo akhawaadka ah ilaa iyo mar mooyaane xagga hooyo marka uu la joogo ayaa wax isbedelayaan oo awooddaa uu u tustay akhawaadka uu tusay hooye ma tusaayo hooyo ma tusaayo falaa yaxjubhaa ma xijaabayo tusaaleahaan waxaa weeye ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegey awowgii iyo walaalkii iyo hooyadii hooyo mar haddaanu maydku farac uu dhalay joogin sulsul maal bay leedahay jamcu min alikhwana aanay joogin soo saa maanta jamcu min alikhwa meeshii ma joogaan akh keliyaa jooga awooga awowga weynnakiinidhi haddaba waa mithla akhe mayaynu intana laba akh ka dhigno hooyo miyaynu suduskayna in suluskii ka riixnaa maya marka maanta aanu awoogu misl ah aanu noqonayn waa markan oo kale ilaa macalum marka hooyo la jooga mooyaan misl ah ma noqonaya marka hooyo wax alla wax uu yeelayaa ma jirto hooyo maqaamkan hadda tusaalahan aan bixiyey sulusul maal bay iska leeday labada qoriye soo hadhayna jadka iyo baa qaybsanaya ilaa macaluumi markuu hooye la jooga mooyaane falaa yaxjubuhaa ma xijaabayo oo uluskii kama riixayo ma odhanayo ikhwaan isku nahayo islaanay uluska ka guuro sudus qabo bale ulusulmaal ulusulmaal baa laha hooye u sugmanaaya bal iska daa inuu xijaabee ulusulmaal xoolyo saddex meelood loo qaybiye meel ahaan baa laha hooye u sugmanaya yasxabuhoo xaal uu raacaayo oo u la saaxiibayo uluskaas uu hooye raacaayo amhilatun tawdiixiya cala alxaala athaaniya xaaladda labaad jadkii iyo ikhwadii iyo hilfarar wada jooga baynu tusaale uu sheekha uu inaga siinayaa ruux baa geeriyooday tusaalaha koowaad wuxuu ka tegay sawj iyo jad iyo akh shaqiiqa intaasuu ka tegey farduhu faralkiisii buu leeyay wahuwa nis badh weeyaan walbaaqi baaqigii soo hadhayna yuqsamu bayna alakhi waljad baa loo qaybinaya masalada aan ku qorna bal sabuuradda waxaanu leenahay sawj iyo jad shaqiiq intaasuu meydku ka tegay sawjku nis buu leeyey wuxuu ku qaatayna dee farac waariso u meydkii uu leeyahy ma jiro asal masalaha labadaasaynu ka dhigannaa wax ahlufaralo meesha jooga waa sawjka uun faralkiisuna waa nis niskana waaye waaxid buu qaadanayaa maxaa soo hadhay qori baa soo hadhay qorigaa waxaynu leenahay awowga yaa la jooga akh la jooga akhani misleynkii jadka wuu ka yari idan maqaamka waxa u wanaagsan inuu muqaasamo la galo qorigii baa deetan labadoodii loo qaybinaya inoo kala jeeg buu leeyay qorigu labadaa madax ee awooga iyo afa uma qaybsamo labadooda madax oo laba aqaab asal masalaheenna labada aynu ka dhiganay dulsaa kuna dhufo maxaa inoo soo baxay arbaca wuxuu noqonayaa masaxulmasalihii arbacahaasu noqonaya labadaa aan labada ku dhuftayn sawjku muxuu masalada ku lahaa qori labadaa aan labada ku dhuftay uugu dhufo waa laba arbaca u hoos dhig jadki iyo akhi maxaa usoo hadhay qori qorigaa labada ugu dhufo waa laba una kala qaybe midba qorigiisiisii hal iyo hal afarta hoos dhig markaa waxaan leenahay xoolihii afar meelood maa loo qaybinaya laba sawjkaa leh labada soo hadhayna warina jadka sii warina akha walbaaqi baaqigii yuqsamu bayna alakhi walshadbaa loo qaybinayaa fa takuunu waxay noqonaysaa almuqaasama inuu muqaasamo ay wada galaan khayran lijadi mid awooga uga wanaagsan min ulusulbaaqi ulusulbaaqiga mid uga wanaagsan oo haddii la yidhaahdo qorigan sawjkii ka soo hadhay saddex meelood inta loo qaybiyo meel ha la siiyo qorigaa marka saddex meelood loo qaybiyo eber dhibic toddobiyo toban bay noqonaysaa eber dhibic toddobiyo tobanna dee waxa weeyaan halkii in badan bay ka fog tahay iminka qori buuraabuu helay markaa ulusulbaaqigii waxaa uga wanaagsan muqaasamo la galo wa khayru min asudus suduskiina waa uga wanaagsan yihi sudusulmaal waa uga fiican yihi liannahu maxaa yeelay bilmuqaasama muqaasamadan yaakhuduu rubuc rubuc buu qaadanayaa rubacaa uu sheegayaa sheekhu waxa weeyaan sawjkii markaan qorigiisii siinay maxaa soo hadhay qori qorigaana laba meelood sii kala jebi waa rubuc iyo rubuc waa badhya badh marka loo eego niskii horena dee rubci rubca buu noqonaya markii barhka laba loosii kala joogiyo waa rubc weyn sidaa kitaabkeenuna uu qorayo lianna maxaa yeelay albaaqi baaqigu huwa nis weeyaan baaqi horta waa nis wahuwa yuqsab waxaa loo qaybiyey bayna aljaddi waalakh shaqiiq baa loo qaybiyey niskii bisawiya siis leeg marka markiisu hore isagoo badhan laba usii qaybiyo dee waa rubculmaal nin walba rubculmaal buu helay weyaan macnaheedu awowgiina barh buu qaatay barhka awowgiu qaato waa laba rubcoo isku jira labada jodkiiyo akhuna labadooda rubax haddii laysku darana waa isku nisuun ba tusaale kale ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegey can ummin wajad hooye iyo awoogii waa akhaweyna shaqiiqayn iyo waoktayna shaqiiqatayn falilum hooye waxay leedahay sudus sudusulmaal bay leedahay waayo jamc minalik waa joogaa laba akoo shaqiiqa iyo laba ogtoo baa jooga walijadda awoogii sudusulbaaqi buu qaadanaya oo siduu ku qaata waxaan leenahay meeshii inoo jooga helo faral hooyown asal masaluhu waa sita une maxaa soo hadhay shan shantaa qori ee soo hadhay waxaa leeyahay awoogiyo ikhwadaa wadaleed sideenni ugu ego misileenkii miyay leegii miyay ka yarii miyay ka badan yihiin un dheh de waa laba ah iyo laba ogtoo ah u dhigmaa saddex akh oo kalea la jooga tusaale ahaan markaa wuxuu leeyahy awoogu muqaasamo idinla geli maayo mitlankayga waa ka badantiin baaqigan hooyo ka soo hadhay saddex meelood u qaybiya oo aniga meel siiya inta kalena idinku iska bismilaysta welijadda awowgiina thuluthul baaqi baaqigiisu hadhay thuluskiisu qaadane waa sidaa wamaa tabaqaa wixii soo hadhaa yaakhuduu waxa qaadanaya alikhwatu walakhawaat baa qaadanaysa lidakari mitl xaddi munsayeenna waa u qaadanayaan xasaba shakli laati waa sidan jadwalka ku qoran baleeg hooyo sudus buu siiyey wixii ka soo hadhay ayuu saddex meelood u qayb wixii ka soo hadhay waa albaaqiga talaata u qaybiyey wixii ka soo hadhay albaaqi weeyaan باقيقا وحنا أخوان شقيقان يختان شقيقتان باسكوله لذكر مثل لذكري ضعف الأنسان وقاضنيا مسألة عينو سعادية هذين سورد قيل لهين أنو قرنا روح بعد انتو ثكتك هو يدي awowgii laba akh iyo laba ogtood intaynaan waxba gorin waxaan leenahy hooyay sudus bay leedahay maxaa soo hadhay daqaabka iska ilaali shan baa soo hadhay shantaa soo hadhay jadkii iyo ikhwada ma waynu ka dhexaysiinaa maxaynu yeellaa waa maqaamkii uu u wanaagsanayd inaanu waxba la qaybsan ee uu thulusul baaqiga iska qaato wuxuu leeyahay aniga shantaa soo hadhay saddexuna igu qaybiya waxa kale idinku qaata saddexdaa loo qaybiye shanta ileen shantu saddex haddii loo qaybiyo miyay isgoosanayaan maya ma isma goosanayaan mar haddaanay qismo saxeexa aanay lahayn waxaan leenahay saddexda intaad qaado lixdii aslu masaluu ahaa ku dhufo waa imisa sideed iyo toban waxaan leeyahay aslu masalaha masaladan gebi ahaanba waa sideed iyo tobanka ah lixna qoriba maayo waan iska daynaya intaa hore een hadalka ku sheega waan iska dhaafaya waxaan leeyahay aslu masaluhu waa sideed iyo tobanka ah siddeed iyo toban aslu masali ka dhiga sideed toban hadda maxaa usudu sadhe hooyaha ka kasii saddex sideed toban markay lix u qaybiyo waa imisa saddex hooye sii sideed iyo tobanka markaan saddex ka saaray maxaa soo hadhay shan iyo toban soo maa shan iyo tobankaa waa baaqigii soo hadhay shan iyo tobankaa huluskiisu haddaba waa maxay shan iyo tobankaa saddex u qaybi waa shan weeye shantaasaa ugu gala siinaya shantaas waa hulusulbaaqigii waaye shan iyo toban markan shan awuugii siiyey maxaa soo hadhay haddana dhe toban tobankaa waxaa la ysku siinayaa labada akh iyo labada ukhto tobanka ikhwadii miyay u qaybsamayaan nayashab baa ka gelaya oo waa laba akh iyo laba ukhto labada akh afar madax xisaabi labada waqtana laba kala xisaabi isu gee lix lix madax weeyaan ikhwadu lixdaa madax sideed iyo tobankaa asul masalaha inoo ah dursaar kuna dhufo boqol iyo sideed baa inoo soo baxay musaxulmasala xoolaha gebigoodiba boqol iyo sideed meelood baa loo qaybinayaa boqol iyo sideeddaa meeloodba gebigoodi baa loo qaybinaya sideed iyo tobankii waa laga guuray hooye maxay masalada hore ku lahayd de saddex saddexdaa lixdaa aan sideed iyo tobanka ku dhufta ku dhufo saddex lix ku dhufo sideed iyo toban sideed iyo tobankaa boqol iyo sideedda ugu hoos qor hooyo xoolihiio boqol iyo sideed meelood loo qaybiyey sideed iyo toban meelood bay leedahay awowgu muxuu ku lahaa masaladii hore shan lix ugu dhufo soddon boqol iyo sideedda u hoose ikhwadu maxay ku lahaayeen iyagoo isku dhan toban bay ku lahaayeen tobankii lixda ugu dhufo lixdan weyn lixdankaa ila weyninkii lix madax xisaabinay u qaybi lixdankaa marka lix madax u qaybiyo madax waliba waa imisa waa toban labada inan afar madax bay lahaayeen afar ugu dhufo tobanka afartan bay leeyihin nin walba labaatan buu qaadanaya nin walba isagoo labaatan qaatay boqol sideedda ugu hoosta labadii ukhto iyaguna maxay qaateen labaatan bay isku leeyihin labaatankaa mid walba markan toban siiyo iyana ugu hoosta hooya waxay qaadatay boqol iyo sideed beelood markii xoolihii loo qaybiyo sideed iyo toban awowgiina soddon labadii akhna waxay isku qaateen afartan oo midba labaatan helay labadii ugtana labaatan bay isku qaateen oo midba toban heshay isugee sideed iyo toban soddon afartan iyo labaatan isugee boqol iyo sideed iyo saas ku dhayi sidaasaa saxa in masalada loo dhiso ila sidan uu sheekhu kitaabka inoogu qora waa sheeg sheeg waa hadalkubu yar sheeg sheegay wuxuuna hooyina sudus bay leeday wixii ka soo hadhana baaqiga soo hadhana saddex u qaybi awooga sii wixii ka soo hadhana ikhwada sii weyna yidhin waa hadal uu sheeg sheegay laakiin sidaa aynu qornay aynu sheegnay baa saxa in loo dhiso wa thulthulbaaqi thulthulbaaqigii haddaba iska ilaali hore waa aniga kugula dardaarmay iska soo hubi masaa'il aan kuu yeedhiyay oo xisaab ahaa baaba baan kusiyon kuhi baababkaas oo jilci maxaa ka haysaan waayo wa thulusulbaaqi thulusulbaaqigu yacni waxa weeye thulusu khamsati alasdaas thulus khamsati asdaas saasaa loo akriyayaa thulus alkhamsa calaa sita looma akriyayo ha ku khaldamin hulusu khamsati asdaas wey xooliyo lix meelood loo qaybiyey shan meelood ahaantood oo saddex loo qaybiye wey xooliyo lix meelood loo qaybiyey shan meelood ahaantood oo saddex loo sii qaybiye weeyaan hulusulbaaqi waa sidaa hooyo waa tii sudus qaadatay maxaa ka soo hadhay shan miyaanay soo hadhin xooli lix meelood marka loo qaybiyey meel qaadatay miyaanay shan soo hadhin khamsa calaa sita saasay ku timi intaas saddex usii qaybi xagga nisban mi-awiga marka la eego ama boqollaydii marka la eego huwa sabca wa cishruun fi a taqriiban boqolkiiba shan iyo labaatan weeyaan inaana hooya thulusulba inuu naa awoogi thulusulbaaqi buu qaatay iyaynu nidhaahno xoolihii boqolkiiba toddobiyo labaatan dhibic toddoba ayuu helay waa isku midu ana boqolley ku sheega iyo ana xisaabta caadiga ku sheegaba huwa thulusu khamsati asdaaskani sabca wa cishruun fi lmia boqolkiiba toddobiyo labaatan weya taqriiban ugu dhowaan marka taqriiban markuu leeyahay sheekhu bointeydii buu ka tegey faasiladii buu ka tegey toddobiyo labaatan dhibic toddoba weeyaan toddobiyo labaatan dhibic toddoba boqolkiiba boqolkiiba toddobiyo labaatan dhibic toddoba sideed iyo labaatan wax ka dhiman yihiin boqolkiiba sideed iyo labaatan wax ka dhiman yihiin ayuu awoogu xoolihii ka helay weya macnaheedu oo mar hadda xisaab aan eegn shan la hoos dhigay lix wara hadla oo loo qaybiyey calaamadiisu qaybinta saddex saddex loo sii qaybiyey ilan thulusu khamsati asdaas baan kudhi xoolii lix meelood loo qaybiyey shan meelood ahaantooda saddex loo qaybiye waa sidaa waayo khamsa calaa sita fii calaamadii isugu qaybinta ahayd isku dhufasho u bedel oo lagu dhuftay saddex saddex waaxid calaa talaata dheh ila imaka talaatahan waaxid baa u hooseeya markaan kala rogana waaxid calaa talaata خمسة على ستة في واحد على ثلاثة واحد كسرية خمسة اسكله فخمسة ستة إيه ثلاثة اسكله فستة إيه طبعا خمسة على ثمانية عشر وين خمسة على ثمانية عشر خمسة على ثمانية عشر معنى هذا وحويان وهذا إيه تصالح هورين قدنا إيه وإنك نجي أسل مسألة هنا سجيته ما لقد سيئ saddex hooyaa heshay maxaas uu helaa awowgana shan miyaynu helin dee shantii sideed tobanka isu nisbe khamsa calaa tamaniyata cashir meena saasi kusoo baxday shan sideed iyo toban la hoos dhigay xoolihiioo sideed iyo toban meelood loo qaybiyey shan meelood ahaan buu awoogu helay intaasaana thulusul baaqigii ah hadalka sheekha markan fiicana uu qoray nisba lmiawi u bedel haddaba sidaynu ugu bedelayaa khamsa calaa thamaniyata cashar sideed waa la hoos dhigay yusaawi siin calaa mia siinku waa doorsoome doorsoomuhuna waxa weeyaan tiro maqanood baadi goobkeeda ku jirto xaraf loo qaato weeyaan siin saad miim xurufta taa doonta u qaado على ثمانية عشر يساوي سين على مئة معنى هيدنا وحن غنيا سيديد يتبال ميلود مركي حولي اللو قيبية هدو شن ميلود اوغو هلاي ها بقول كيبا إنسو كهلاي سين كيستيد توكس كل فوق ثمانية عشر سين إيه نغنصا khamsaha iyo boqolkana isku soo dhufo waa shan boqol marka waxaan leeyahay tamaaniyata cashar siin yusaawi khumsumia shan boqol siinka maxaa horgala u ah siddeed iyo toban dhinac walba sideed iyo toban u qaybi xaggaa siin sideed iyo toban siin sideed iyo toban u qaybi xagga shanta boqolla sideed iyo toban u qaybi sideed iyo toban sideed iyo toban isu tuur siin baa ii soo hadhay dhinacaas siin baa ka soo hadhay midigta waayo shan boqol marka sideed iyo toban u qaydayna maxay kuu soo baxay calculatorta ku qaybi calculatorkaaga ku qaybi maxaa kuu soo baxay shan iyo toban shan boqol markan u qaybiyo sideed iyo toban toddoba iyo labaatan dhibic toddoba makuu soo baxday halkaa weyn halka uu ka keenay sheekhu wahuwa sabca wa cishruun fi lmia taqriiban huwa afdalu liljadd awowga sidaasaa u fadli badan fii haadihi alxaala xaaladda markaynu joogno thulusul baaqiga inuu qaato ayaa u fadli badan waayo waxaynu gallay sidii cabdi hurre ee waxaa laga sheegay gabay uu soo bilaabay barqadii labiyo tobankii markay gaadhay ayaa wuxuu yihi durigiisu meeshay ahayd dawlis ma u tuuray in intaa araar buu waday in allaynta horeynu kitaabka soo wadnay iska araar iyo fadwa ayuu bay ahaayeen laakiin xisaabtii de waanu dhex gelaynaa markaa qofkii ay wax ka yadhindhiman yihiin si wanaagsan bal haysu soo kaba raaciyo kim maata ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegay inantiisii ayeydii awoogii iyo saddex ukhto ayuu ka tegay falibinti inanta waxay leedahay nis bay leedahay walijadda ayaydina sudus bay leedahay walijaddi sudus awowgiina sudus buu qaadanaya walbaaqigiina lil akhawaati shaqiiqaad baa qaadanaya yubsamu waa loo qaybinayaa calaa cadadi ru'uusihinna madax tirada madaxyadoodaa loogu qaybinayaa oo habluhu inta tiradoodu tunba xoolihii loogu qaybinayaa waaye bal tanna aan sahale u dhisno ruux baa geeriyoodo wuxuu ka tegay inaanuu dhalay ayeydii awowgii iyo saddex ukhto inantu maxay leedahay nis ayeyduna sudus mar haddee aslmasaliyan lix ka dhigno wasaynu uga dhiganaa yantu nis bay leedahay niska niskaa u hooseeyaa laba ayayna maxay leedahay sudus waaxid calaa sita wey u hooseeyaa sita iyo lix waa waanakii soo marnaye noocii hore iyo noocii dambe ayaa kulmay nis iyo noocii dambe mid ka mid a ah ayaa kulmay laba iyo lix haddee kulma maxaynu qaadan jirnay lix lix meelood ka dhis lix maxaa u nisa saddex binta c maxaa u sudusa waaxid ayaya c saddex iyo hal isuge arbaca maxaa soo hadhay labaa soo hadhay laba ayaa soo hadhay labadaa qoriya soo hadhay labadaa qoriyeeda soo hadhay waxaan leenahay awooga ikhwada la joogta waa imsaan waa saddex okhtood saddex okhto weyn haddaba labadan soo hadhay miyuu la qaybsadaa mise wuxuu odhan yidhaahdaa hulusul baaqi isii oo baaqiga soo hadhay huluskooda ha laysiiyo mise wuxuu yidhaahdaa waar may ehlufaralkii raaciya oo aniga sudusulmaad ha laysiiyo intaasoo arrimoodba badku soo dhiganaya dhinac walba wuu eegayaa yani waxaa la yidhi hadday maalin tahayna hareeraha la eega hadday habeen tahayna waa lagaagaabsadaa marka awowgu dhinac walba wixii ku xeeray buu iska eegayaan waxaan leenahay xoolihii labaa soo hadhay sudusulmaalku waa imise waa qori meeshiina maxaa soo hadhay laba labadii haddii aynu u qaybinno awowoo laba madaxa iyo saddexdii ogta waa isku imisa shan madax weeye haddaynu shan u qaybino maxaa soo hadhaya oynu labana ugu dhufano eber dhibic sideed baa usoo hadhaya marka eba dhibic sideed hal way ka yartay sudusulmaalka way ka yartay marka inuu muqaasamo la gala maanta sudusulmaal bay uga yaraynaysaa idan waa wareegaya wuxuu leeyahay lufararkii ha lay raaciyo aniga sudusulmaal ha siiyo saasuu sudusulmaal uu awooga uu ku qaadanayaa sitadaa hore inu xoolaha ka baa qori laga siinaya maxaa soo hadhay qori qorigaa saddexdan saddexda ha la siiyo saddexdan lugto ayaa loo qaybinaya waayo qoriga iyo saddexda ugto isuma qaybsamaan qorigu uma qaybsamayo mar haddaan u qaybsamahayn waxaan leenahay saddexdan ugto madaxooda qaado oo lixda ku dhufo sideed iyo toban weyn sideed iyo tobanka ah ayaa masaxul masaajihiya dhintoodu maxay ku leeyihin masalada lixda laga dhisay saddex saddexda aan dul saare ku dhiftana ugu dhufo sagaal sideed iyo tobanka uhoos dhig waayo ayeya maxay ku lahayd qori qorigaa qaado saddex ku dhufo saddex sideed iyo tobanka ku hoos fad awowgana ugu dhufo saddex saddexduu ogto qori bay iyaguna lahaayeene saddexda ugu dhufo waa saddex saddexdoodii uu qayo mid walba qori bay leedahay sagaal ay bintadu heshay saddex iyo saddex ayeyi iyo awow kala heleen iyo saddexda qoriye akhawaadku isku heleen isu isugeed waxa weeyaan sagaal iyo sagaal siddeed tobankiisaas ku dhegya xooliyo siddeed iyo toban meelood loo qaybiyo sagaal bintaale saddexna ayeeyaale saddexna awowbaale saddexna saddexda ogtaa mid boqori leeday falibinti nisfu waa sudus bay leeday weliljaddi awowgiina assudus buu qaadanaya walbaaqi baaqigiina lil akhawaadka ayaa la siinaya shaqiiqaad yuqsamu calaa cadad ru-uusihinna tirada madaxyadooda ayaa loogu qaybinaya waa saddexdaa weeye sheekhuna wakaa halkaa kugu jeer tilmaamay bintadii nis buu yidhi ayeydii sudus buu yidhi awogii sudus buu yidhi suduska kale soo hadhay ile sudus baa soo hadhay waxaa la siinaya oo baaqigiia yuqsamu baynahuna bisawiya saddexdaa ogto ayaa si isleeg loogu qaybinaya ilan qoriganaynu u qaybinaynay akhawaadku waa sudusulmaale tusaale kale ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey sawj iyo shan binto awow iyo afar ah oo ashqaa sawsku wuxuu leeyahy ruba shakligana eg banaadkina waxay leeyihin hulusaan xoolihii saddex meelood nooga laba meelood ahaan walijadi sudus awowgiina sudus buu qaadanayaa walam yabqa lilikhwa alashqaa ikhwadii ashqadahay uma soo hadhin shay un shayna uma soo hadhin liana alfuruud maxaa yeelay furuuddii ayaa istaqraqati tarika xoolihii wada dhamaysatay walmasalatu masaladuna qad caalat way cawlantay min itnaa cashar bay ka cawlantay min itnay cashar ilaa saddex iyo toban bay u cawlantay wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah ruux baa geeriyooday bal sidaynii sawirradda hadda ku qor ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegey waa haweenay saygeedii shan hablood oo ay dhashay awowgeed iyo afar ah oo ashiqo ay walaalayiin sawjku muxuu leeyahy rubuc buu leeyahy liwujuudi farci lwaaris banaadkuna hulusaan bay leeyihin xooliya saddex meelood looqey laba meelood ahaan bay qaadanayaan waaye halkaa markaynu marayno ayaa waxaanu leenahay rubaca maxaa u hooseeyaa arbaca hulusaankana maxaa u hooseeyaa talaata afar iyo saddex hadday kulmaan waa la isku dhufanayin waa labiyo toban xoolii haddaynu labiyo toban u qaybinno bal hadda eeg haddaan labiyo toban xoolii u qaybinno oo aynu rubac oo saddexa sawjka siino hulusaanna waa sideed waa imisa hulusaanka labiyo toban waa sideed saddex iyo isu gee sideed iyo toban maxaa soo hadhay labiyo tobankii qori keliya qori qoraa soo hadhay hal qori baa ka soo hadhay maxaa la yeelayaa markaa halkaa jedkii iyo ikhwadii baa sidii da-bigu ahaa isu eegayaa awowgu muxuu leeyi leey xoolahii waxaa ka soo hadhaybaa dee intaydii weeyaan bale waxbaaba iga dhiman qori qura ka soo hadhay suduskaygii ila labiiyo toban suduskoodu labuu ahaa qori qura ka soo hadhay meeshii koobiyo toban baynu haysanaa saddex waxaa le sawjka sideedna banaadka ayaa le kooiy toban sooma warin kuraa soo hadhay sudusna waabu ka yari mar haddii suduskii ka yariya waa loo cawlayaa awoogiyo sudus baa loo buuragaraynaya ikhwaduna way iska tegayaan qori ugu dar aslmasali labiyo tobankana waa laga guuraya saddexiyo tobanin baa loo guuraya waxaa leeyahay in saddex iyo sideed iyo laba isugi qorigii soo hadhayo mid loogu daray saddex iyo toban labiyo tobankii ka guur waxaa leeyahay labiyo saddex iyo ba xoole loo qaybinaya gebiga xoolaha saddex iyo maa loo qaybinaya saddex iyo toban markii loo qaybiyey saddex sawjkaa leh rubac buuraha maaha saddexdaasi waxbaa ka dhiman sideedna waxaa le banaadka hulusayn buuraha maaha iyagana waxbaa ka maqan jedkuna laba qori buu leeyahy sudus buuraha maaha isagana waxbaa ka maqan suduskii ikhwadii ashiqadayna waxa leeyahy waxba idimay soo hadhin istiqraaqulfuruud baa dhacay bale waaba ka cawlantayba nabadgeliyo magaalada gala halkaa markuu arrinku marayo ayaa waxaan leeyihi sideed iyo shantan hablood haddana isuma qaybsamaan sideeddii qori shantii hablood uma qaybsamayaan jabbaa ka geliya dee dumarka madaxa la isuma geliyo waa in la kala fardaamiyaa goobtaa lagu kala hagaajinaya waxaan leenahay sideed iyo shantooda isu eeganay shan madax bay ahaayeen waynuu tegiye waxaa loodhanaya tabaayun baa ka dhexeeya shanta un qaado oo saddex iyo tobankii aynu ka dhigayna masaxulmasalaha ku dhufo shan iyo lixdan wey gebiga xooliiba shan iyo lixdankaa saan laga bilaabo maanta loo qaybinaya labiyo tobankii iyo saddex iyo tobankii baa la iskaga tegaya shan iyo lixdankaasma xooli loo qaybinaya saddex iyo tobanka soo shan kumaan dhufan sawjku muxuu ku lahaa masalada saddex shan ku dhufo shan iyo toban shan iyo xidhanka hoose banaadku maxay ku lahaayeen sideed shantaa aan saddex iyo tobanka ku dhuftay ugu dhufo afartan afartankaa shantooda u qayba haddaba mid walba sideed bay leedahay saasuu jabka uga baxay shan iyo lixdanka hoose waayo awowga muxuu ku lahaa laba qori laba shan ugu dhufo toban shan iyo lixdan kaga hoose shan iyo toban uu sawjki helay iyo afartan ay banaadki isku heleen mid besdeed heshay iyo toban uu jadki helay sugee shan iyo toban iyo afartan sugee shan iyo kontan tobanka nawgii awowga shan iyo lixdan shan iyo lixdanku saas isu leekaada sidaa weyn siduu sheeku sheegayaa almasalatu hunaa masaladu halkan labiyo toban weeyi ayaa isla masalihu noqonaya shakligan uu sheekhu yidhi sawjku wuxuu leeyahay rubo